أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها casharka afar iyo tobnaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilatu shaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu alxamdu lilah rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed waxaynu kaloo baraarujinaynaa markaynu ka hadlaynay qiraa'ada imaamka dabadii la akhrinaayo aynu ka hadlaynay waxaynu soo naqlinnay qowl culamada qaarkood ay yidhaahdeen sida xaafid ibnu xajar markuu jamciga sheegaayey laba weji buu ku jamciyey ee weji odhanaya sakataadka imaamka ayuu faatixada la akhrin karaa labada xadiisna markaa isma labada jamciye uu sheikhu sheegayna waxa fiican jamciga hore amaa jamciga dambe oo ku saabsan sakataadka imaamku akhrinayaa taas waxaynu markii maynaan tacaqubin waxaana rabay inaan markaa dib ka tacaqubo aan ka sheego weji ay culammadu markaa tilmaameen inaanay sunno ahayn sagto dheer oo qiraada faatixada iyo suuradda kale u dhaxaysa oo ma'muumku uu ka akhrin karo faatixada inaynay jiri jirin laakiin bacdu alculamaai ashaaficiya ayaa waxay yidhaahdeen imaamku waa inuu aamusaa markuu faatixada dhammeeyo dabeedna waa inuu sugaa intuu ma'muumku uu faatixada ka akhrinayo dabeedna markuu is yidhahdo ma'muumku faatixadii waa akhriyey markaa dabadeed waa inuu bilowdaa suuradda kale uu akhrinayo laakiin axaadiista rasuulka sala allahu aleyh wasalam haddii la raajaco suuradda iyo faatixada dhexdooda inuu nebigu aamusi jiray lama soo naqlin aamuska si saxiixa ah ee jahri laga aamusayo ee axaadiidda saxiixa ku soo aroortay waa marka uu nebigu takbiirada takbiiratulixraamka uu xidho intaanu faatixada bilaabin aamuskana waxaa loo jeeday israar hoos wax loo akhriyo ee in takallumka iyo hadalkaba laga wada aamusayo nu'ba aan la odhanayn loogama jeedin taana waxaa caddaynaya waata axaadiista qaarkood ku soo aroortay markan yacni nebigu aamuso yacni takbiiratulixraamka dabadeed muxuu akhrin jiray dabeedna axaadiista ay sheegaysa wuxuu akhrin jiray ducada istiftaaxa allahuma baacid bayni wa bayna khataayaaya wahaluma jara yacni ducada iyo ducooyin kale istiftaaxa ku saabsan ayuu akhrin jiray dee taasi waa aamus waa sukuut can iljahriye sukuut can itakallum ma aha laakiin sukuut waa lagu itlaaqay culammaduna waxay dhahaan sukuut labada mid walba waa lagu magacaabaa in hadalka laga aamuso iyo iyo in codka sare loo qaadayo in laga aamuso mid walba aamus waa la yidhahdaa mid walba aamus waa la yidhahdaa axaadiista qaar waxay kaloo sheegeen aamuskale inuu oo laba sagta ay jirto sagtana ay ta ahayd sagtada kale ama aamuska kalena ay ahayd markuu qiraa'ada ka faaruqo qiraa'ada markuu ka faaruqona waxaa loo jeedaa faatixada iyo suuradda kaleo markuu akhriyo oo uu doonaayo inuu markaa rukuuco weliba aamuskaa dambe xadiiska sheegaya culammadu waa isku khilaafeen oo sheekh albaani waaba daciifinaya laakiin culamada qaarkood baa quweeyey hadduuba si asaxo amuska loogama jeedo sagto tawiilo ahe waxaa looga jeedaa bay yidhaahdeen qadru maa yatarad maa yataraaddu ilayhi nafas waa intuu neefti ceshanayo ee yaro markaa waxa weeye xiiq tiranayo taasaa laga tilmaamaya laakiin aamus dheer oo wax laga akrin karo oo faatixa laga akrin karo loogama jeedo saas aawadeed aamuska faatixada iyo suuradda kale u dhexeeya isagu ma soo aroorin ahlu cilmiga qaarkoodna waxay tasriixiyeen mar haddaynay axaadiista nebiga wax ku soo arooray aynay ahayn ilaa hadday dhici lahayd oo nebigu samayn lahaa waa la soo naqlin lahaaye mar haddaan la soo naqlinin waxay ku tusinaysaa inayna jirin saas aawadeed asheekh maxamed naasir iddiin alalbani culama uu ka mid yahay waxay yidhahdeen waa bidco aamuskaa dheer ee u dhexeeya faatixada iyo qiraa'ada kale udhexeeya almuhim waxaa tacayunaya jamciga labaad ee xaafid ibnu xajar wakayruhu sheegay waana sharaxnay oo ah isagoo qiraa'ada imaamku akhrinaya salaaddii jahriyada ahayd inuu faatixada markaa ruuxa ma'muumki akhrinayo taasina marka waxaa weeye adilada ka reebtay ee istisnootay baana lagu camal falaya adiladaasaa lagu kulminaya qaala sheekhu raximah اllah jamcuhu salى اllahu عalayh waslama bayna alnadaa'iri wa gayriha kulmintiisa uu nebigu salى اllahu عalayh wasalam kulmin jiray bayna alnadaa'iri suuradaha isu dhigma iyo wa gayrihaa gayrkeedba uu kulmin jiray fi rakcati ragcad gudaheed uu ku kulmin jiray ayuu halkana kaga hadlaya suuradaha qaarkood oo nadaa'ir isuga isu ah inuu ragcad ku kulmin jiray qaar aan nadaa'ir isu ahayna inuu ragcad ku kulmin jiray wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yaqrunu mid lamaaneeya buu ahaa bayna anadaa'iri suuradaha isu dhigma ayuu lamaanayn jiray min almufasali xaalay nadaa'irtaasi mufasalka ay ka mid yihiin asubca mufasalka la yidhaahdo ee subucyada toddobada ee qur'aanka ugu hooseeya oo xagga hoose ugu xiga ee nadaa'irtaasi xaalay ka mid yihiin fa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yaqra'u mid akhriya buu ahaa suurata araxmaan suuradda suuratu araxmaan la yidhaahdo waa akhrin jiray iyo wannajmi suuradda annajmi la yidhaahdo fii rakcatin ragcad buu ku kulmin jiray oo ku akhrin jiray waqtarabat walxaaqa suuradda markaa iqtarabat waa suuratu lqamare iyo wlxaaqa suuratu lxaaqa wuxuu ku kulmin jiray fii rakcatina rakcad buu ku kulmin jiray watuur suuratu tuur iyo wdaariyaati wdaariyaat wuxuu ku kulmin jiray fii rakcatin rakcad buu ku kulmin jiray wa idaa waqacat idaa waqacat ilwaaqica iyo wanuun iyo suuradda nuun la yidhaahdo waaqica iyo nuunna wuxuu ku kulmin jiray fii rakcatin rakcad buu ku kulmin jiray wa sa'ala saa'ilun yacni suuradda suuratu sa'ala saa'il waa suuratu lmacaarije iyo wanaazicaati suuradda naazicaad wuxuu ku kulmin jiray fii rakcatin ragcad buu ku kulmin jiray wa waylun lilmutafifiin suuratu lmutafifiin iyo wa cabasa cabasana fii rakcatin ragcad buu ku kulmin jiray oo ku wada akrin jiray wlmud waalmuddahiri mudasir iyo wlmuzammili suuratu lmuzammilna wuxuu ku akrin jiray fii rakcatin ragcad buu ku akrin jiray oo labadoodaba isagoo kulmina ayuu ragcad ku wada akrin jiray wa hal ataa hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri waa suuratu dahri ama suuratu linsaane walaa uqsimu biyowmi alqiyaama iyo suuratu lqiyaamana wuxuu ku akrin jiray fii rakcatin ragcad buu ku wada akrin jiray labadaana wa cama yatasaa'aluun waa suuratu nabae iyo wlmursalaati suuratu lmursalaatna wuxuu ku wada akrin jiray fii rakcatin ragcad buu ku wada akrin jiray wdukhaani suuratu dukhaan iyo wa ida ashamsu kuwirat iyo suuratu takwiirna wuxuu ku wada akrin jiray fii rakcatin ragcad buu ku wada akrin jiray xadiidkana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa asalkiisa soo wariyey asalkiisuu soo wariyeen waxaynu u jeednaa nebigu sala allahu calayh wasalam suuradaha nadaa'irta isu dhigmee mufasalka ka mid a inuu ku kulmin jiro o isku lamaanayn jiray ragcad gudaheed ku wada akhrin jiray labaatan suuradood meelahaas ayuu markaa sheegay oo ijmaal baa ku sugan riwaayada bukhaariga iyo muslimka cishriina suura laakiin tacyiinka labaatanku la cayimayo midh midh loo sheegaayo bukhaari iyo muslim kuma sugna sheikhuna xadiiska oo dhan wuxuu u nisbeeyey bukhaari iyo muslim wuxuu se u jeedaa asalka xadiidka bukhaari iyo muslim ku sugan ama tacdaadka suwarkan la sheeg sheegayo oo la cayimaayo oo labaatankiiba la magacaabayo abu daawuud wakayruhu baa ziyaadiyey oo ziyaadadaa soo wariyey laakiin bukhaari iyo muslim tacyiinka labaatanka suuradood labaatanka yihiin la cayimaayo la sheeg sheegaayo bukhaari iyo muslim kuma sugna calaa kulli xaal waxa uu xadiidkani sheegayaa nebigu sala allahu alayh wasalam ragcaddii inuu wakhtiyada qaar samayn jiray hal suuradu wax ka badan inuu ku akhriyo oo laba laba suuradood uu ku akhriyo ragcad kastaba siduu isugu lamaanayn jirayna cabdullahi bn mascuud wuxuu yihi saasay ahayd oo inuu suurat araxmaan iyo suuratu najmi ragcad ku wada akhriyo inuu suuratu iqtarabat iyo suuratu alxaaqa inuu ragcad ku wada akhriyo inuu suuratu dukhaan iyo suuratu ida shamsu ku wirad ragcad ku wada akhriyo mufasalka marka la sheegaayo waxaa laga tilmaamayaa waa subca hoose ee qur'aanka oo qur'aanka waxaa loo qaybiyaa toddoba subc subca mufasalka la yidhahdo mufasal waxaa loogu magacaabay fasliyada ku badan oo suuraduhu ay aynay dhaadheerayn oo ay kala soocsoocan yihiinoo yacni markaa kala soocsoocaasi uu ku badan yahay oo mar walba suuradii dhammaanayso haddana markaa mid kale la bilaabayo saasaa mufasal loogu magacaabay tafsiilka ama fawaasisha ku sugan farabadnaanshahay fara badan yihiin baa loogu magacaabay fawaasishana waxaa loo jeeda alfawaasil bayna suwar haddaba subca mufasalku xagguu ka bilaabmaa khilaaf baa ku jira culammadu waa isku khilaafaan culammada qaarkood waxay yidhahdaan wuxuu ka bilaabmaa xujuraat culammada qaarkood waxay yidhahdaan wuxuu ka bilaabmaa qaaf aqwaal kale oo mutacadidina waa jirtaa laakiin sheikha iyo culamo kaleba waxay yidhaahdeen sida asaxahi waa inuu qaaf ka bilaabmo inuu qaaf ka bilaabmo sidaasaa asaxa oo sixo badan suuradahan hadda labaatanka ee xadiisku sheegayaana dhammaantood qaaf waa ka hooseeyaan oo yacni waxa weeye waa suuradaha ka hooseeya marka laga reebo dukhaan dukhaan iyadu mufasalka kama mid aha sida saxiix ah marka haddaba mufasalkiibaa la suuradihii mufasalka ka midka ahaa ee laysku lamaanayn jiray ragcad gudaheed ayaa la sheegaya dukhaan maxaa loogu daray waxay yidhaahdeen culammadu waa litakliib bay yidhaahdeene gaalibka suuradaha la sheegayaa mufasalka ka mid ahaa marka hal suuradoo kale inay taraxdaa dee qaalibkii un bay khilaafsanta marka min almufasali waa litagliib baa loo yidhi wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam axyaanan marmarka qaarkood yajmacu mid kulmiya buu ahaa bayna asuwari suuradaha dhexdoodu kulmin jiray min asabci atiwaali xalay suuradahaasi ka mid yihiin toddobada dhaadheer ay ka mid yihiin kaalbaqarati waannisaa'i wa aali cimraan sida suuratu lbaqara iyo suuratu nnisaa iyo suuratu aali cimraan saddexdaas suuradood ee ka mida markaa toddobada dhaadheer ka mid a wuxuu ku kulmiyey nebigu sala allahu aleyh wasalam fii rakcatin waaxidatin ragcad keliya gudaheed buu ku kulmiyey min salaati alleyli ragcaddaasoo salaada habeenkii la tukado ka mid a kamaa saya'tii sida iman doonta wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yaquulu mid yidhaahda buu ahaa afdalu salaati salaata ugu fadliga badani tuulu tuululqiyaami istaaggu inuu dheeraado weeye xadiiskaana muslim baa saxiixa ku soo wariyey duulu lqunuut iyo duulu lqiyaam labada lafdiba waa loo soo naqliyey qunuudkana markaa qiyaamka un baa looga jeeda wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam idaa qara'a marka uu akriyo alaysa dalika biqaadirin calaa an yuxyiya almawta alaysa miyaanu ahayn dalika kaas miyaanu ahayn biqaadir mid awooda yacni ilaahay miyaanu ahayn mid awooda calaa an yuxyiya almawta kuwa dhintay inuu soo nooleeyo miyaanu awoodin markuu akhriyo nebigu wuxuu odhan jiray qaala subxaanaka fabala wuxuu odhan jiray ilaahw ilaahow adiga ayaa xumaan ka nasahan oo ka dheer ee waad awooddaa wa idaa qara'a markuu akhriyo nebigu sala allahu alayh wasalam sabbix isma rabbika alaclaa markuu aayadda akhriyana qaala wuxuu odhan jiray subxaana rabbiya alaclaa buu odhan jiray waa camal uu ku camal falayo yacni markaa qur'aankii wey uu ku camal falayo xadiidkana sheikhu wuxuu yidhi waxaa soo wariyay abu daawuud iyo bayhaqi baa soo wariyay sanadkiisuna waa saxiix in sidaa la yidhaahdo marka aayadda la akhriyana waa caam camnimaa loogu camal falayaayo mar kastaba sidaa waa la odhanayaa haddii aayadda la akriyo ama salaad ha lagu jiro ama salaad ha laga baxsanaado salaadda lagu jiray faral ha ahaato ama sunnaba ha ahaatee siduu sheikuba sii caddaynaayo aw tacliiqa hoose ku sheegay wa huwa muطlaqu fayashmalu lqiraa'ata fi الsalaati wa khaarijiha wslm marba uu mid ugu furfuran jiray in marba mid lagu furfurto ayaa afdala taasaa sii fiican bay yidhahdeen culammadu wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka atub ilayk yacni waxaad u qallibtaa markaa waxa weeye xaj u qallib bimacnaa xaj cimradii la socdo xaj iyo cimro isla socdo qiraan same qiraan yacni same oo waxa weeye maadaama markaa waxa weeye wakti ka horeeyo intaan xajku soo gelin aanad cimraysan karaynin oo intaad cimraysato aanad ka xalaaloobi karaynin waxaad markaa u beddeshaa xaj iyo cimro isku jira macnahaasaa lagu xambaaraya laakiin lagama tilmaamayo hadda iska xalaaloowo <clears throat> adigaan markaa waxba la imanin cimradii markaa guri lagama tilmaamayo laakiin waxaa looga jeedaa waxaad u bedeshaa markaa xaj iyo cimro isku jira yacni markaa u bedel ayaa markaa laga tilmaamaya markaa sidaas iyada ah ayaa xajkii iyo cimradii oo isla socota ayaa dabeedna uu ku yidhi labadaba waxaa kaaga filan yacni markaa hal dawaaf oo aada samayso yacni oo aada markaa kacbada ku dawaafto labadii markaa dawaafee ee ku kala waajibayay cumrada iyo xajka labadaba kaasaa kaa gudaya waana qiraanka xukumkaasi u gaar yahay yacni nooca markaa eh, nusuga la yidhaahdo markaa qiraanka kaas buu ku gaar yahay <clears throat> ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen maya waxa weeye eh, yani labadu eh, labadaba markaa yani yani labadaba dawaaf keliya kagama filla mid walba waa inuu dawaaf gaara ula yimaadaa bay culimmada qaarkood yidhaahdeen laakiin sida marka waxa weeye raajixahi waa sida marka uu xadiidku sheegayo yacni daliil kale oo markaa sariixa oo caaridayna yacni ma jiro yacni sida uu xadiidkani u cad yahay daliil kale u cad oo markaa caaridayna markaa ma jiro marka sawaabku waxay tahay yacni nusuga nooca markaa qiraanka la yidhaahdo yacni markaa waxa weeye dawaaf sala allahu alayh wasalam yaamurunaa bitakfiifi wa yaumunaa bisaafaati nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuuna amri jiray salaadda inaanu khafiifinno suuratu saafaat baanu nagu tujin jiray marka ficilka uu nebigu samaynaya sala allahu alayh wasalam waxa uu caddaynayaa takhfiifka uu amrayey inuu yahay ka uu sameeyey oo kale ama xadiidka mucaad wuxuu inoogu iman doonaa baabka markaa soo socda waxaana ku saabsanaa salaad cishe waxaana kala duwanaa salaadaha nebigu sala allahu alayh wasalam camal ahaan sida uu ka yeeli jiray xagga dheeraynta iyo xagga gaabinta salaadda cisho waxay ahayd salaaduu nebigu sala allahu alayh wasalam aanu dheerayn laakiin salaada subaxiyo suuraduhu ku tujin jiray iyo qadarka uu ku tujin jiray waa inoo keeni doonaa shiikhu insha allahu ye oo kitaabkaynu insha allahu inoogu iman doontaaye waa dheerayn jiray maqribkana marna inuu gaabiyo marna inuu dheereeyo mid walba waa jirta bale salaadaha siriga ah ayaa sida inoo iman doontaa yacni waxa weeye xoogaa marka waxabay xataa khiraada u dheerin jiray waayo axaadiista saxiixa waxaa ku soo aroortay salaadaa la qiimi jiray salaad duhur markaasaa marka la qiimaa midkayo wuxuu qaban jiray meel baqiic u dhow oo ku soo istijoon jiray markaasuu ka soo noqon jiray markaasuu soo weysaysan jiray markaasuu ragcadda koowaad nebiga kusoo gaari jiray sala allahu alayh wasalam hadda waa duhur duhur qiraa'adu sirri tahay weeyaan taas innagana waxaa laga yaabaa haddaad suuliga gasho oo masjidka ku naban ee ku dhow aad tidhaahdo suuliga intaad gasho haddana soo weysayso iyadoo laga baxay inaad timaado ama atixiyaadka aad ka soo gaadho dabeedna dadna laga yaaba inay ka cabanayaan oo leeyihiin salaaddu waa dheer tahay jawaasu liqtisaari cala alfaatixa in lagu gaabsadaa inay bannaan tahay cala alfaatixati faatixada in lagu gaabsadaa inay bannaan tahay oo aan suurad kale lagu ladhin inay bannaan tahay wa kaana wuxuu ahaa mucaadun mucaad bnu jabal radia allahu canhu yusallii mid tukada buu ahaa maca rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay la jirkiisuu tukan jiray alcishaaa alaakhirata salaadda cishe ayuu tukan jiray cishaha dambe waxaa loo jeedaa maqribka iyo cishaha yacni labada mid walba cisho waa lagu itlaaqaa marka laysku ysku ladhayana baabutakhliib baa cishaa weyn loo yidhaahdaa oo labada cisho markaa loogu tilmaamaa marka alaakhira saasaa loogu sii bayaami waa salaada cishuun baa loo jeedaa uma yarjicu dabeedna waa noqon jiray mucaad oo fa yusallii wuxuu tujin jiray biasxaabih asxaabtiisuu tujin jiray farajaca waa markaa noqday daata laylatin habeen habeennada ka mida ayuu noqday fa sallaa bihim waa tujiyey wa sallaa waxaa tukaday fatan wiil ayaa tukaday min qowmihi tolkiisa ka mida ayaa markaa tukaday min bani salimata bani salime ka mida yuqaalu lahu sulaymun wiilkaasoo sulaym la yidhaahdo ayaa la tukaday mucaad falammaa taala markuu ku dheeraaday cala alfataa wiilkii uu ku dheeraaday istaaggii salaadda loo taagnaa iyo qiraa'adii la akhrinayey insarafa wiilkii waa gaddoomay oo waa laabtay oo fa sallaa wuxuu ku tukaday fii naaxiyati almasjid masjidka dacalkiisu ku tukaday yacni salaaddii intuu ka baxay oo gooyey oo qaci ku sameeyey oo niyatulqaci la yimi ayuu masjidka dacalkiisa meel abuu ku tukaday wa kharaja waa baxay wa akhada wuxuu markaa qabsaday bikhitaami baciirihi tuliddii geel geela ahaydee u watay yacni markaa hoggaankeedu qabsaday baciir waxaa canbaxday in awrka la yidhaahdo laakiin luqada carbeeda asalka ah waxaa loo isticmaali jiray curfigaasi waa xaadise ee geela kiisa lab iyo kiisa dhadig ama awrka iyo hasha mid walba baciir waa la yidhahdaa baciir awrkana waa la yidhaahdaa hashana waa la yidhaahdaa laakiin curfi xaaditha weeye curfiga ku gaar yeelaya baciir awrka ku gaar yeelaya baciir waxay la macno tuun tulud bay la macno tahay tulud waa neefgeeluun wainalaqa waa markaas socday oo waa tegey falamaa sallaa markuu tukaday mucaadun mucaad uu tukaday dukira daalika lahu arrinkaa waa loo sheegay mucaad oo waxaa la yidhi inan baa kaa goostay salaaddii intuu salaaddii kaa goostuu dhinaca ku tukado waa iska tegey faqaala wuxuu yidhi mucaad inna haadaa bihi la nifaaqun ka sidaas sameeyey munaafaqnima ku sugan nooc munaafaqnimo ah ayaa ku sugan la ukhbiranna rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam uga warramee buu yidhi ilaahay baan ku dhaartay ee uga warramee rasuulallahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay biladii sanaca ficilkaa uu sameeyey uga warrame wa qaala alfataa wiilkiina wuxuu yidhi wa ana la ukhbiranna rasuula allahi sala allahu alayh wasalam biladii sanac inankiina waa maqlay hadalka mucaadi yidhi dabeedna wuxuu yidhi aniguna ilaahay baan ku dhaartay uga warrame rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam biladii sanac ay bilficili aladii sanaca ay mucaadun ficilka uu sameeyey mucaad uga warrame faqada faqada calaa rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam waa waxay ku soo kal laheen labadooduba calaa rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilahay bay ku soo kal laheen fahadaw iyo fahadawaa fahadawaa haddii lahe waa tasniyo oo alifu tasniya a la geliyey haddii fakadow la yidhahdana waawuljamaaca ayaa marka waxa weeye waawu damiir baa la geshay oo waxay noqonaysaa labadii in loola macaamilay sidii jamaaca haddii fakadow loo dabdiyo faakhbarahu waa uga warramay hu nebiga sala allahu alayh wasalam mucaadun mucaad baa uga warramay biladii sanaca alfataa ay biladii sanacahu alfataa ficilkii uu sameeyey inankaasi ayuu uga warramay mucaad nebiga sala allahu alayh wasalam faqaala alfataa wiilkiina wuxuu yidhi yaa rasuula allahi rasuulki ilaahayow yutiilu lmukfa cindaka wuxuu dheereeyaa sugnaanshaha uu agtaada ku sugnaanayo oo aduu fiidkii agtaada joogaa oo ku soo raagaa salaaddii cishana isagaa lala sugaya suma yarjicu dabeedna waa nagu soo noqdaa isagoo markii hore naga raagay oo aan hore noogu imanin ayuu marka dambe u yimaadana fa yutiilu calaynaa qiraa'adii nagu dheereeya markii horena maqnaanshihii uu naga maqnaayo agtaada ku sugnaanayey ayuu markaa ku raagaayo oo ku dheeraada marka dambena qiraacadii salaadda uu ku akrinayuu nagu dheereeya fa qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam oo wuxuu yidhi rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam afataanun anta yaa mucaadu ma mid eh, fitno badan baad tahay ama mid fitno u saaxiiba miyaad tahay mucaadow mid fitna u saaxiiba miyaa tahay oo fataan looga jeedo nisbo laga tilmaamayo wa faacilin wa facaalin wa facil fii nasabin agna can ilyaai faqubil wa qaala lilfataa wuxuu ku yidhi wiilkiina kayfa tasnacu sidaad samaysaa anta adiga yabna akhi yacnii inanka walaalkay dhalayow yacni markaa sidaad samaysaa yacni xoogaa markaa soo dhoweyn uu soo dhoweynayo ayuu markaa u leeyahay iyo bana markaa ugu yidhi oo bimacnaa waxa weeye adeer oo kale ay markaa ka dhigantay adeer maxaad samaysaa idaa sallayta markaad tukato maxaad samaysaa qaala wuxuu idhi aqra'u waxaan akhriyaa bifaatixati alkitaabi kitaabka faatixadiisaan akhriyaa wa as'alu allaha aljannata waxaan weydiistaa ilaahay jannada wa acuudu bihi waxaan ka magan galaa ilaahay min annaari naartana waa ka magan galaa wa innii anigu la adri ma garanaayo maa dandanatuka wa dandanatu mucaadin yacnii nuunuudaadu waxay adiga tahay iyo nuunuuda mucaadu waxay tahay garan maayo bimacnaa qur-aanka akhrinaysaan ee faraha badan leh iyo ducooyinka badan ee akhrinaysaan anigu ma garanaayo riwaayaadka qaarkood waxay sheegayen alfaadda qaar laa uxsinu dandanataka walaa dandanata mucaad dandanaduna waxa weeye hadalka aan la fahmayn ee markaa gurxankiisun baxayo ee aan markaa saani loo garanaynin kaasaa markaa dandanada la yidhaahda fa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam oo wuxuu yihi rasuulki ilaahay sala allahu alayh wasalam wain wuxuu rasuulka ilaahay yidhi sala allahu alayh wasalam inii wa mucaadun anigiyo mucaadba xawla haatayni aw naxwa haada annaguna waxaanu ku sugannahay labadaa aad sheegtay agtoodaanu ku sugannahay ama wax kaloo shabbaha ayaanu ku sugannahay riwaayadka qaarkood waxay sheegayaan xawlahaa nudandin intaa aad ku markaa la nuunnuu leedahay adigu in la mida ama ka agdhow ayaanu annaguna la nuunnuuleennahay qaala wuxuu yidhi faqaala alfataa wiilkii wuxuu yidhi walaakin sayaclamu mucaadun idaa qadima alqawmu yacni wiilkii waxa uu xoogaa dhibsaday hadalka ku saabsan ina haada bihi la nifaaqun munaafaqnima ku sugan tii buu wuxuu yidhi walaakin sayaclamu mucaadun ha yeeshee mucaad waa ogaan doonaa idaa qadima alqawmu marka duulka gaaladii ay yimaadaan waa ogaan doonaa inaan munaafiq ahay iyo inaanan munaafiq ahayn wuu kala ogaan doonaa mucaad waqad khubiruu waxaana laga warramay ana alcaduwa cadowgu qad aatow inay yimaadeen riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan qad danow inay soo dhowaadeen oo col soo socdo ayaa la sheegay atowna waxaa laga tilmaamayaa yacni dunuwigaasoo kalea looga jeedaayo imaatinkoodii inuu dhow yahay oo ay soo dhow yihiin sidaasaa laga warramay qaala wuxuu yidhi faqadimuu way yimaadeen colkii faistushhida alfata wiilkii dagaal kuu galay waana ku shahiidnimo qaata fa qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam bacda daalika intaa dabadeed wuxuu yidhi limucaadin mucaad uu ku yidhi maa facala khasmii wa khasmuka muxuu falay mucaadow kii anigiiyo adiga inala doodayey inala hadlayey muxuu falay qaala wuxuu yidhi mucaad yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow sadaqa allaahu ilaahay baa run sheegay wa kadabtu aniga ayaa been sheegay istushhida waa shahiidnimo qaatay yacni wuxuu u jeedaa waxaan ku been sheegay hadalkaa ina haadaa bihi la nifaaqun ayaan been ku sheegay sidaas ayuu markaa ka tilmaamaya xadiidkana waxaa soo wariyey ibnu khusayma ayaa markaa saxiixiisa ku soo wariyey bayhaqina waa soo wariyey bayhaqina waa soo wariyey asalka xadiidkuna wuxuu ku sugan yahay bukhaari iyo muslim laakiin zawaa'idda hadda uu deliishanayo sheikhu aqra'u bifaatixati alkitaabi wa as'alu allaha aljannata zawaa'idda uu deliishanaayo taas ayuu markaa tilmaamayaa in markaa ibnu khusayme iyo bayhaqi ay soo wariyeen iyo abu daawuud iyo almuhim xadiidkan waxaa laga qaadanayaa faatixa in lagu kaaftoomi karo oo in faatixadii suurad kale in lagu daraa inaanay waajib ahayn saas aawadeed xadiidka aynu soo maray ee sheegaya faatixa in lagu daro yacni markaa qur'aan kale lagu daro qur'aan kale in lagu daro sheegaya laa salaata liman lam yaqra' fiiha bifaatixati alkitaabi fasaacidana riwaayada ah hadday asaxdo culamada qaarkood way saxiixiyeene waajibnimadii iyada waxaa ka sarfinaysa oo ka leexinaysaa daliilkan baa ka reebaya oo waxaa laga qaadanayaa inaanay waajib ahayn qur-aan kale in la raaciyaa laakiin ay sunno tahay yacni mu'akada inay tahay in suurad kale lagu daro laakiin mid waajiba aynay ahayn ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya oo masaa-isha lagala baxayo ka mid a ruuxu hadduu cudurdaar leeyahay inuu salaaddii ka goosan karo imaamka inuu ka goosan karo waxaynay fuqahada qaarkood xadiiskan u deliishadeen niyat liqtidaa in la goostaa inay bannaan tahay iyadoo salaaddii lasii wato culammada sidaa ka daliishatayna waxaa ka mid ah shaaficiyada laakiin culamo kale waxay caddeeyeen xadiidkan kuma tusinaayo niyatuliqtidaa keliya in la goosto waayo ninkan saxaabiga ah ee mucaad salaadda ka goostay salaaddii halkii kama sii wadan ee intuu ka baxay ayuu meel kale ku tukaday taana waxaa caddaynaya yacni xadiidka laftiisa ayaa caddaynaya oo riwaayaadka qaarkood waatay ku sugan tahay falamaa taala cala alfataa insarafa fasallaa fii naaxiyati almasjidi oo insiraafku inuu geddoomay oo ka baxay oo dabeedna mawdiciisi aanu ku tukanin meel kale oo darafa inuu ku tukaday ayaa xadiidku ku tusinaya marka niyatuliqtidaa oo keliya ma goosanine salaaddii lafteediiba qadci buu ku sameeyey oo waa gooyey oo salaaddii intuu halkaa qadciyey ayuu markaa dacalka masjidka uu ku tukaday yacni markaa salaad kale u bilowday mucaad ibnu jabalna qur-aan markaa yacni badan buu ku akrinayo suuratulbaqaruu ku akrinay ninkan e, dhallinyarada ahina yacni maalintii buu shaqayn jiray oo yacni markaa hawl ayuu markaa qaban jira oo beero iyo ayuu fali jiray isagoo tabcaan oo daallan oo wakhtigu cisho yahay oo goor dambe ay noqotay oo yacni imaamkii uu raagay oo markii dambe uu yimina suuratulbaqara dabada qabsaday oo isagina tacabu u dhan yahay maantoo dhanna uu shaqaynayey yacni marka ayaa isku soo beegantay sababta caynkaas ah oo qardadii iyo markaysa markaa culayska iyo hurdadu intuba ay hayso yacni markaa ayuu markaa uga baxay dabeedna halkaa ugu tukaday dabeedna markaa u tegey siduu ku sameeyey sidaas yada ah ayay ahayd waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanayaa in ilaahay jannada in laga baryaa maqaam iyo derajo hoosaysa inaynay ahayn ee ay tahay wax wanaagsan oo fiican nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisuna inay samayn jireen qolyaha suufiyada ayaa waxay yidhaahdaan marka uu ruuxu ilaahay caabudaayo waa inuu ilaahay raalli ahaanshihiisa baryaa waa inuu cibaadadiisana uga jeedaa inuu ilaahay ka raalli noqdo jacayluu allah jecel yahay iyo raalligelin uu raalligelinayo keliya waa inuu u caabuda ee wuxuu ilaahay u caabudayaa waa inayna noqon bay suufiyadu yidhaahdaan wuxuu ilaahay u caabudayaa ruuxu waa inayna noqon inuu ilaahay janno geliyo inuu kaga doonaayo iyo inuu naar ka badbaadiyo inuu kaga doonaayo sidaas waa inaanu ilaahay u caabudin ee hadduu ilaahay u caabudo inuu janno geliyo inuu markaa kaga doonaayo cibaadada iyo inuu naar kaga badbaadiyo inuu kaga doonaayo ilaahay wuxuu u caabuday makhluuq daraaddii buu u caabuday raalli ahaanshaha ilaahay hadduu ruuxu helana dee waxa weeye jannadii waa helaya oo waxay yidhahdaan haddii rabbi iga raalli noqdo jannadu waa adhigayga wey qaar saasay ka cabbiraan tacbiirse fiican maaha tacbiir fiican ma aha marka warka noocaasay sidaa sheegeen weliba waa ku mubaalaqoodeenoo waxay ka dhigeen shirkiga inay shabbahdo in ilaahay loo caabudo janno markaa in la helo naarna laga badbaado waata midkood gebiyey suufiyada ka mida oo uu yidhi yacbuduuna allaha khawfan min lada falada qad cabaduu laa rabbana walidaari اlkhuldi sallow laa lahu shibhu qawmin yacbuduuna alwafana ilaahay waxay u caabudayaan naarta lada la yidhaahdo baqasho ay ka baqanayaan daraaddeed bay ilaahay u caabudayaan marba hadday sidaas tahay laday caabudeena ilaahay may caabudin buuri walidaari lkhuldi sallowlaa lahu jannada daarulkhuldigaa ayay u tukadeene laa lahu ilaahay umay tukan shibhu qawmin yacbuduuna alwahana waxay shabbahaan dad awsaanta iyo sanamada caabudayo oo kale ayay shabbahaan warka caynkaasay sheegeen waa war baatila waayo in ilaahay janno laga baryo dee nebiga sala allahu calayhi wasalam nebiyada ilaahay baa ka baryi jiray sidiiqiinta iyo saalixiintao dhan baa ka baryi jiray ilaahayna waa ku ammaana wayadcuunanaa ragaban wa rahaban wa kaanuu lana khaashiciin wuxuu ilaahay inoo sheegay inay waxa weeye markay ilaahay caabudayaan nebiyadaasi inay ahaayeen qaar markaa cadaabka ilaahayna ka baqanaayo jannadiisana qaar rajaynaya inay ahaayeen wayadcuunana ragaban wa rahaban waxayna caabudayaan xaalay marka waxa weeye na rajaynayaan ay cadaabka iyagana ka baqanayaan waana lagu ammaanayaayo maqaamulmadxi weey xadiidkanna markuu inankii yidhi wa as'alu allaha aljannata waacuudu bihi min annaar nebiguna sala allahu alayh wasalam waxa uu tilmaamay in intaas oo kale wax shabaha iyaguna ay ku hadlayaan oo odhanayaan oo dandanadoodu inay taal la mid tahay ama shabbahdo markaa nebigu sala allahu alayh wasalam ilaahay jannada waa ka baryi jiray naartana ilaahay waa ka magangeli jiray ummaddana sidaa waa u sharciyey maqaam hooseeye ma aha sida markaa ay suufiyadu ku magacaabayan leeyihin waa cibaadatu tujaar kuwa baayac mushtarkaa cibaadadoodoo kalea sidaasa waa arrin qalad aan sax ahayn yacni marka waxa weeye maqaam hooseeyana ma ahee waa maqaam shariifa oo korreeyo sharaf badan weeye in ilaahay yacni markaa jannada laga baryo naartana laga magan galo waxa loo caabudayaana ay noqoto naxariistiisa raje la rajaynaayo iyo baqasho cadaabkiisa laga baqanayo aljahru walisraaru fi salawaati alkhamsi wagayriha sare uqaadka qiraa'ada sare loo qaado iyo walisraaru siraysadka la siraysto oo qiraa'ada hoos loo dhigo fi salawaati alkhamsi salaadaha shanta ah gudahooda yacni qiraa'ada qaarna hoos loo dhigo qaarna sare loo qaado wa gayriha iyo salawaadka kale ee aan markaa salaadaha faralka ahayn ee sunnayaasha ah mid walba markaa qiraa'ada in sare loo qaadiyo in hoos loo dhigo buu baabkan sheikhu kaga hadlaya wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu calayhi wasalam yajharu bilqiraa'ati yajharu mid sare u qaada buu ahaa bilqiraa'ati akhrinta fii salaati subxi salaadda subax gudaheeda akhrinta uu ku akrinaayo saruu u qaadi jiray wa fi rakcatayni aluulayeyni labada ragcadood ee horena saruu akhrinta u qaadi jiray oo min almagribi waalcishaa'i maqribkiiyo cishaha ka mid ah xaalay labada ragcadood ee hore maqribkiiyo cishaha ka mid yihiin wa yusiru waa siraysan jiray bihaa qiraa'ada ayuu siraysan jiro hoos u akhrin jiray nebigu sala allahu alayh wasalam fi duhri waalcasri salaada duhur iyo salaada casar wathaalihati wuxuu kaloo qiraa'ada siraysan jiray fi alrakcati athaalihati ragcadda saddexaad oo min almaqribi maqribka ka midana qiraa'ada waa siraysan jiroo hoos buu akhrin jiray waalukrayayni labada dambe oo min alcishaa'i labada ragcadood ee dambe gudaheeda oo cishaha ka midana qiraa'ada hoos buu dhigi jiro hoos buu siraysan jiray xadiidkana waxaa soo wariyey bukhaari ayaa markaa soo wariyey wa kaanuu waxay ahaayeen yacrifuuna qaar garta bay ahaayeen qiraa'atahu nebiga sala allahu alayh wasalam akhrintiisa ayay garan jireen tan hore riwaayo lafdigeed ma aha laakiin waa majmuuc axaadiis baa sidaas yadaa sheegaya marka axaadiista sidaa sheegaysana bukhaari iyo kayrkiiba waa ku sugantay waxaanu markaa sheekhu tilmaamayaa culammaduna waa ku ijmaacsan yihiin oo muslimiintaba ku ijmaacsan buu yidhi in waxa weeye sidaa la samaynayo oo salaada subaxna qiraa'ada lala jahrayo sare loo qaadayo labada ragcadood ee maqribkii cishaa ugu horeeyana qiraa'ada lala jahrayo sare loo qaadayo yacni duhurkii casarkana qiraa'ada hoos loo dhigayo maqribka ragcadda dambe iyo labada ragcadood cishaa ugu dambeeyana in hoos loo dhigayo wa kaanuu waxay ahaayeen saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam yacrifuuna qaar gartabay ahaayeen qiraa'atahu akhrinta nebiga sala allahu alayh wasalam waxay ku garan jireen fii maa yusiru bihi wuxuu siraysanaayo wuxuu akhrinaayo waxay ku garan jireen bidiraabi lixyatihi dhaqdhaqaaqa oo garhkiisu dhaqdhaqaaqayay ku garan jireen waxaana soo wariyey bukhaariyo abu daawuud wa biismaacihi waxay kaloo ku garan jireen maqashiintiisa uu nebigu maqashiinaayo sala allahu alayh wasalam iyaahum yaga uu maqashiinayo al aayata aayad uu maqashinayo axyaanan marmar uu maqashinayo bukhaari iyo muslim baana soo wariyey wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yajharu biha mid qiraa'ada la jahro sare u qaada ayuu ahaa aydan noqoshaynu ku noqonnay markaa qiraa'adii nebiga sheegistaynu sheegayne fii salaati aljumucati salaada jimcaha qiraa'ada sare u akhrin jiray waalciidayni labada ciidoodna salaada markaa ciidaynkana qira'ada sare u akhrin jiray walistisqaa'i salaada roobdoontana qiraa'ada sare u akhrin jiray waalkusuufi madoobaadka ama qorax madoobaadkana qiraa'ada sare ayuu akhrin jiray axaadiis kala duwan baana lagu soo wariyey oo waxa weeye mid walba sheegaysa inuu nebigu sala allahu alay slam qira'ada sare u akhrin jiray marka almuhim masalada uu sheikhu inoo tilmaamaya waxay tahay salaadaha faralka ah inta marka waxa weeye qira'ada sare loo qaado iyo inta hoos loo dhigo salaadaha kale ee marka waxa weeye yacni sunnayaashii maxdiga ah ee laysku waafaqsanay inay sunnayaal tahay hadda marka kama hadlin laakiin ciideynkii iyo istisqaagii iyo kusuufkii oo ay ahlucilmiga qaarkoodna u qabaan inay sunnayaal tahay culamada qaarkoodna ay u qabaan inay waajib tahay ayuu hadda halkan ku sheegay in qira'ada sare loo qaadayo salaada jumcana iyadu marka waxa weeye waa faral weeye waa faral weeye shantii salaadoodna kama baxsana shantii habeenkii maalinta waajibayay unbay ka mid tahay waayo bedelkii duhurka ayaa markaysagaa yacni markaa salaada jumca ay gelays marka maalmaha kalena duhurkii baa ku shan ah oo shantii salaadood ee faralka ahayd saasay ku dhammaanayaan maalinta jumcadana jumcadii baa markaa ku shan ah oo shantii saasay ku dhammaanayaan aljahru wاlsraaru fi اlqiraa'ati fi salaati الlayl sare u qaadka iyo hoos u dhigga akhrinta hoos loo dhigo ama sare loo qaado fii salaati leyli salaada habeenkii wa amaa fii salaati leyli salaada habeenkii miyaa fa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam taaratan yusiru mar mid eh, siraysto hoos u dhiga buu ahaa wa taaratan yajharu marna wuxuu ahaa mid sare u qaada ayuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam oo labada mid walba waa samayn jiray muslim baana saxiixa ku soo wariyey wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam idaa qara'a markuu akhriyo wa huwa fi lbeyti walxaal huwa isagu fi lbeyti uu guriga ku sugan yahay yasmacu qiraa'atahu waxaa maqli jiray akhrintiisa man fi lxujrati cidda markaa ku sugan geydhka hore cidda ku sugan ayaa maqli jirtay xujrada waxaa loo jeedaa waa wax markaa guriga albaabkiisa ka hooseeya oo yacni markaa xaydaan yar markaa waxawaa loo sameeyey saas yadaa baa laga tilmaamaya waa meel yar oo la teeday oo markaa halka albaabka ah ayaa laga tilmaamaya oo wuxuu sheekhu yihi wاlxujraةu huna ma yutakhadu xujraةa lilbeyti cinda baabih waa wixii marka waxa weeye yani markaa teed yani gaara markaysaga loo dhigo yani guriga albaabkiisa markaa loo dhigo mislu اlxariimi lilbeyt oo markaa xariim oo kale yani markaa guriga uga dhigan marka xadiiskana waxaa soo wariyey abu daawuud wakayruhu baa soo wariyey marka yasmacu qiraa'atahu yusmicu haddii loo dabdiyana waxay noqonaysaa wuu maqashiin jiray yusmicu wuxuu maqashiin jiray qiraa'atahu bay noqonaysaa haddii yusmicu loo dabdiyo yasmacu haddii la yidhaahdana waa maqli jiray bay noqonaysaa man fi lxujrati baa maqli jiray wa kaana wuxuu ahaa nabigu salى اllahu aleyh wasalam rubamaa rafaca sawtahu in laga yaabo inuu codka sare u qaado akhara min daalika intaa wax ka badan mid inuu sare u qaado ayaa wakhtiyada qaarkood dhici jirtay xataa yasmacahu ilaa uu ka maqlayo man kaana calaa cariishihi cidda markaa ku sugan yacni markaa debedda kaga sugan markaa waxbay cariishkiisa kaga sugan bimacnaa gurigiisa cidda debedda kaga sugan yare markaa waxaway hadda soo teedanee guriga ka mida cidda debadda ka joogta ayaa maqri jirtay intan kalena waxa weeye de gurigii bay xisaabsan tahay maadaama ilinkii oo kale ay tahay oo ay soo markaa ay soo teedan tahay marka waxa weye intuu sare u yaro qaado ayaa dadka bannaanka joogaa oo debadda markaysa markaa shishe joogaa ay wakhtiyada qaarkood maqri jireen waktigaa dhaca halkaa ku jooga wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk